xasibtu tuma fii zacamtu baab mafcuul bihi mafcuul bihiga baabkiisii haadaa kanu maxaluhu waa meeshii looga hadlaayey halkan waxaan ka gelaynaa mafcuulu bihi mafcuul bihi luqa ahaan waa ashay ladii fucila shaygii la sameeyey weeye isilaax ahaanna huwa alsmu lmansuub اladii yaqacu calayhi alficlu asaabiru min alfaacili wa huwa smu mafcuul bihigu waa isimka almansuubu la kordhigay alladii isimka yaqacu uu ku dhacayo calayhi korkiisa alficlu ficilka ficilka asaadiru ka soo fulay can ilfaacili faacilka ficilka faacilka ka soo fulay midku ku dul dhaco kaas ayaa la yidhaahdaa mafcuulu bihi meeshaan markaa si saxa oo daqiiqu u sharxay oo moogtahay maa waqa calayhi ficlu faaciliyaa la isku dhihi jiray wixii uu ku dul dhaco faacilka ficilka ka soo fulay meeshau ku dul kaasaa la dhaha mafcuulu bihi laakiin macnahaasu diqa maahana ibtidaa'iga loogu soo dhawayna laakiin si u sharxa wuxuu ku yidhi walmuraadu ujeeddada biwuquuci اlficli calayhi ficilaa ku dul dhacay ujeeddada loola jeedaa tacalluquhu bihi waa in ficilku isimkan ku tacalluqo waxa weeyaan waa in ficilku isimkan ku tacalluqo saasaa loola jeedaa alىa sabiili hubuuti si sugnaana ugu tacaluqa waa lagu sugaa inuu ku tacaluqay naxwu darabtu zaydan zaydan garaacay garaaciddu yay ku tacaluqdaa zayday ku tacaluqdaa haddaan la sheegin maba la garanayo zayd darabtu waa garaacay haddaan idhaahdo cid aan garaacay miyaa la fahmi karaa ficilka marka wuxuu ku tacaluqaa waa zaydkaas darabtu zaydan zaydan garaacay wuxuuna ugu tacaluqaa calaa sabiili hubuut waa lagu sugaa garaacidda zaydka ee looga anfima ow calaa sabiili nafyi ama wuxuu ugu tacalluqaa waxa weeyaan calaa sabiili nafyi waa laga anfinaa ficilkaa laga anfinaa naxwu maa darabtu ma aanan garaacin zaydan fiiri hadda nafyiga oooo nafyu darbi yuu ku tacalluqaa nafyigaas wuxuu ku tacalluqaa zayd haddaad tidhaa ma aanan garaacin la fahmi maayo cidda aad ka anfaydo darbiga marka waxa weeyaan ficilku meeshuu ku tacalluqo calaa sabiili hubuut aw calaa sabiili nafyi kaasaa la ydhaha mafcuulu bih maxaa yeele hadda isilaaxii hore ibtidaa'iga lagu berayo dadka maa waqaca li ficlu lfaacil haddii la yidhaahdo maa darabtu ma aanan garaacin zaydan zayd ma waxaa ku dul dhacay ficil faacilka ka soo fulay kuma dul dhicin laakiin waa ku tacalluqay haddii aan idhahno macnuu sidiiu noqona hadda haddaan idhahno fiiri ibtaqu llah allah ka ba allah wax ku dul dhacay ma lehe mogta laakiin cabsida kaa fushay yay ku tacalluqaydaa allah ah, cabsidaadu yay ku xihanta allahay ku xihanta waa kaasa markaanu daqiiq noqday marka macnuhu mafcuulu bihi marka waa kaas weeyaan waa kaas waxaa la yidhi calaamadda ugu fiican oo lagu garto mafcuulu bihiga waa inay saxiix noqoto caamilkiisa ism mafcuul laga soo qaato inuu khabar u noqon karo haddii caamilkiisa ku camal falay ism uu khabar u noqon karo inta mubtadahan laga dhigto mubtade inta mafcuul bihigan inta mubtada laga dhigto hadduu ku waxa weyaan khabar u noqon karo ism mafcuuloo laga soo qaatay caamilkiisa waa mafcuul bihi sax hadda darabtu zaydanaan garaacay zayd mubtada ka dhigo ism mafcuuloo daraba laga soo qaadana khabar ka dhigo zaydu ninkii zayd ahaa madruubun waa la garaacay macnihii saxu noqdo soo maha rakibtul farasa koray haye alfarasa mubtada ka soo dhigo rakibana ism mafcuul ka soo qaaday khabar ka dhig alfarasu faraskii markuubun waa mid la koray saasaa lagu yaqaana hal ah, sidaasaa lagu yaqaana mafcuul bigi inuu sax noqday waxaa muhiima markaas in la yidhahdo o mafcuulka caamilka nasbin ayuu yahay afar qowlaa ku jirta maxamed almin halkaanu kuugu keenay qowlka ugu saxiisan waa midka ugu horeeya oo ah faacilkana ficilkaa rafciya mafcuulkana ficilkaa nasbiya ah, qowlkaas ugu nasbiya saddexda qowloo kalena ka akrisa meeshay kuugu yaaliin <laughs> qawlkaas ugu sawaabsan waxaa nasbinayaa waa marka caamilka oo faacilka rafciyey wa nasbu kordhig xukmun xugun weeye xukunkoo wejaba waajibay lilmafcuuli mafcuulka u waajibay wa nasbu kordhigu xukmun waa xugun xukunkoo wejaba waajibay lilmafcuuli mafcuulka u waajibay intaan macnaheedu waxay tahay sida faacilka in la rafciya u waajibtay mafcuulu bihi in la nasbiyaa waajibtay waa intaas Ah, iyadoo shaada waa jirtaa oo faacilka la godo eh, waxaan rabaa iyadoo shaada waa jirtaa oo faacilka la nasbiyo mafcuul bigina la godo waa iska shaad taas oo kale oo carabta waxaa laga maqlay khalaqa sawbu maradii waxaa jeexay almismaara mismaarkii ir khalaqa sawbu maradii waxaa jeexay marada ayadaan la jeexay khalaqa sawbu ir waa mafcuul bigii oo godan oo soo hormara almismaara mismaarka ah, ayaa jeexay marada mismaarkaas ayaa jeexay taasoo kale waa iska sheed xugun male sheedku waayo waa nasbu kordhig xukmun waa xugun xukunkoo wajaba waajibay lilmafcuul waajib marka mafcuulu bihi waxaa waajiba in la nasbiyo khalaas intaas miaal wadalika miaalkiina ka qawlihim waa carabta hadalka yidhaahdeen oo kaleeto saada alamiiru amiirkii wuxuu soo ugaarsaday arnaban bakayne bakayli waa bahal yar oo waxa way dhaga waaweyna aad u yar yar oo meelaha duurka ku jira ta iiri dadku saas usoo fiiriya laba dhigood waa weyn ayd xaydaa ku dhaco caadaa ku dhacday yihaahdeen mhm, waxyaalaha xayawaanka caadadu ku dhacduu ka mid isagu saasay yidhahdeen waay saad alamiiru amiirkii waa ugaarsaday alar saad alamiiru amiirkii waa ugaarsaday arnaban marka maxalushaadku waa maxe saado ficil maadia alamiiru oo faacilkiio la goday ah carnaban mafulbihiga waa kaas wa rubamaa waxaa la arkaa ukhira in dib loo dhigo alfaacilu faacilka canhu mafcuulka dib looga dhigo waxaa dhici karta waxa weeyaan in faacilkii dib loo dhigo mafcuulka lasoo hormariyo halkaas maxaad ka ogaanaydaa ruba haddii la yidhi asalku waa maxay asalku waa in faacilku hormaro mafcuulkuna ka dambeeyo asal saasa ficilka marka la sheego asal waxaa ah inuu waxa weeyaan horeeyo waxa weeyaan faacilku oo uu ka daba maro mafcuul bihiga saasa ah. mararka gobol asalkaas la khilaafa oo waxaa dhece in mafcuulkii lasoo hormariyo oo faacilkii dib u mar waa dhacda labayna u qaybsan tahay jawaazan wujuuban imaa jawaazan wa wujuuban labadaasu mid noqona marka jawaas oo iska badanya miaalkanaaba ka mida ah. wadalika miaalki naxwo naxwo qad istawfaa waa oofsaday alkharaaja ujradii iyo kiradii dhulka alcaamilu shaqaalihii ninkii shaqalahaaye beertan ama dhulkan ka shaqaynayey ujradii dhulka lagula heshiiyey ninkii dhulka lahayu faraha ka saar kharaaj waxaa la hahda ujratu lardi dhulka qarashka qofka lagula heshiiyo oo la ihahda dhulkan beero amase waxaad arabto baqaara ka dhigo dhulkan ninka iskale qarash uu kugula heshiiya la hahda kharaaj waa ujratu lardi dhulka ujradiisa a la hahda kharaaj markaasuu wuxuu yidhi qad waa oofsaday oo iska bixiyo isagoo dhammaystiran u baxshay alkharaaja ujradii dhulka alcaamilu shaqaalihii shaqaalihii maalshaadku waxay tahay istawfaa waa ficil maadi alkharaaja waa mafcuulu bihigii alcaamiluna waa faacilkii maanta mafcuulu bihigiyaa soo hormaray faacilkiyaa gadaal maray waa waxa weya khilaafu asli wey asal maaha laakiin waa dhacda waa dhacda taas waana jawaas taakhiirkaas waa jawaas marmara takiirkaasu wujuub noqdaa waana saddex goor takiirkaas oo in mafcuulku gadaal maro faacilkiina kala dhex galo ficilka iyo mafcuul inuu kala dhex galo waajibay noqotaa waana saddex goor laba goor uu kuu dhigay sharaxa maxamed ulamiin alharari laba goor uu kuu dhigay oo ay waajib tahay midda koobaad waxay tahay haddii faacilka uu la xidhiirsado damiir mafcuulka u laabana aacilkiya waxaa la xiriirsaday damiir damiirkuna mafcuul bihi u laabana markaasoo kale waxaa waajiba in mafcuulka lahormariyo in la hormariyo sida ilaah uu yidhi waidibtalaa ibraahiima rabbuhu ah, wadkur sheeg id wakti ibtalaa uu imtixaanay ibraahiima nebi ibraahim rabbuhu rabbigiisa imtixaanay marka ibtalaa waa ficilkii maadiga ahaa rabbuhu ah, waa faacilkii gadaalay martay maxaa soo hormaray ibraahiima oo mafcuul bihigiiyo maxaa sidaas loo yeelay rabbuhu ayaa damiir la socda rabbigii oo faacil ah aa damiir la socdaa damiirkuna wuxuu laabana ibraahim haddii gadaal la mariyo la yidhaahdo waydibtalaa rabbuhu ibraahiima waxaa ka dhalanaya cawdu damiiri calaa mutaakhirin lafdan wa rutbatan wadalika laa yajuusu ilaa fii sitati masaa'ila wa haadihi laysat minha waxaa ka dhalanaya cawdu damiiri calaa mutaakhirin rutbat cawdu damiir calaa mutaakirin lafdan wa hudba in damiir u laabto wax ka dambeeya lafdi ahaan iyo hudba ahaan taasna lama ogolo ilaa lix masle maahani lixdiina tanu ka mid maaha marka sidaasaa waajib ka dhigtay tan labaaday waajibka tahay waxay tahay haddii uu noqdo waxa weeyaan mafcuulu bihigii hadduu noqdo mafcuulu damiir mutasil oo caamilka la xidhiira faacilkiina uu isim daahira noqdo hadduu noqdo mafcuulu bihigii damiir mutasila oo ficilka la xidhiidha faacilkiina uu noqdo ism daahira waa waajib markaas mafcuulka in la hormariya sida shaqalatnaa amwaaluna uu ilaah yidhi shiikuna wuu kuugu misaaliya darabani waxa i garaacay zaydu shaqalatnaa amwaaluna iiri shaqalatnaa naadaasa mafcuulu bihigii ah amwaalu waa faacilkii oo gadaal mara darabanii aniga waxay garaaceen ya-daasaa mafcuul bihiga muqadama zaydun oo gadaal maray tanna maxaa waajib ka dhigay waxaa ka dhigay haddii waxa weeyaan la yidhaahdo mafcuulka gadaal ha mariyo waxaa ka dhalanaya faslu damiiri maca tamakuni biitisaalihi wadalika laa yajuus sideeda damiir xaal loo dejiyey waxaa loo dejiyey liiqtisaari اkalaam hadalka in la gaabiyo damiirka munfasilka iyo mutasilkana waxaa gaaban mutasilka marka waxaa la idhaha waxa weya faslu damiir in damiirra soco munfasil laga dhigo maca tamakuni biitisaalihi ayadoo la makansanayo ay suurtagal tahay isagoo mutasila in la keenaa laa yajuus ma banaana haddii aan idhahno gadaal hal marya inaan faslina noqoy oon idhaahno daraba zaydun iyaaya hadda iyaaya iyadaas keligeeda la egin ma isla wuxuu ka tegey oo waajib aho hal mid ah hal miduu ka tegey kaas waxa weeye idaa kaana alaacilu idaa kaana alfaacilu maxsuuran fiihi idaa kaana alfaacilu maxsuuran fiihi ah, ila mar walba maxsuur fiihiga iyo maxsuurka waxa gadaal mara maxsuur fiihiga haddii faacilkii maxsuur fiihi noqdo waajib wey in gadaal la mariyo oo mafcuulka lasoo hormariyo naxwu maa hadaba naasa dadka ma sifay oo ma edbiyo maa hadaba naasa dadka ma saafi gareeyo ila diinu صaxiix diinka صaxiixa maahane qofka waxaa nadiif ka dhiga akhlaaqdiisana hufa waa diin صaxiixa laakiin diin oo waxa weya khuraafo iyo bidca ku jirta haddii qofka la yidhahdo ha barto sidiisuu iska qaabdaroole noqon qabyaaladaysta iska iska jabhada tolkiisa iyo kabtiisa dhexda kaga jira waxaa dadka nadiifka ka dhiga waa diinka صaxiixa soo ma jeedid wuxuu yidhi marka fiiri maa hadaba naasa hadaba waa ficilkii maadi annaasana waa mafcuul bigi oo muqadama soo ma jeedi ila diinu waa kaasaa faacilka ila diinu saddexdaas goor waa waajib faacilku inuu gadaal maro mafcuulkuna uu ka soo hor maro saw ficilka kale dhex galo wuxuu kaloo halkan ku sheegay maxamedulamin in uu bannaan yahay mafcuulku ficilka xataa inuu ka hormaro mafcuulku awal waxay ahayd faacilkii ficilku kala dhex garayay inuu labada hormaro ayadoona labay uqaybsan tahay jawaazan wa wujuuban labay uqaybsan tahay jawaaska waxaa ka mid a ariiqan kadabtum wa ariiqan taqtuluun ah, ariiqan koox kadabtum waad beenideen waad beenideen taas waa maxay waa mafcuulkii oo ka hormaray ficilka jawaasa wujuubantiina wuxuu kaaga soo qaaday hal mid waa goorma idaa kaana lahu sadru kalaam hadduu mafcuulku noqdo isim sadaalo leh waxaa waajib ah waxa weeyaan in ficilkaba laga hormariyo sida أy ma tdcu falahu asmاء اxusnaa mid alla midkaad ugu yeertaan ilahay magacyaal wanaag badan u leeyahy waa waajib hal miduu ka sheega waana saddex iyaduna saddex gooree waajibka in mafcuulku ficilka ka hor hal miduu ka sheegay waxaan ku daraynaa oo aan leenahay midka labaad إidaa kaana اlmafcuulu bihi damiira munfasila muraada bihi taksiisu hadduu noqdo mafcuulu bihigu idaa kaana اlmafcuulu bihi damiira munfasilan idaa kaana mafcuul bihi damiiran منفصلا muraadan bihi ataksiisu hadduu noqdo mafcuul bihigu damiir منفصل ah oo laga doonaya taksiis inuu faa'iideeyo waa waajib in la hormariya iyaaka kaligaa aan nacbudu ku caabudaynaa wa iyaaka kaligaa aan nastaciinu kaalma kaa dalbaynaa iyaakadaas waxa weeyaan waa damiir munfasil ah ujeeddada laga rabaana ay tahay taksiis in ilaah cibaadada lagu khasiso waa waajib hore in la mariya maaa hadii gadaal la mariyo macnahaasu dhimaan ma so uma jeedin taasuna waa midal midda saddexaad oo mafcuulu bihigu inuu hormara ay waajibtaa idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faai ljaza waa haddii uu dhaco mafcuulu bihigu bacda faai ljaza walaysa lilficli mafcuulu aakharu muqadamu ficilkuna uusan lahayn mafcuul kaloo ka hormaray idaa waqaca almafcuulu bihi bacda faai ljaza haddii mafcuul bihigu uu dhaco faauljaze kadib walaysa lilficli mafcuulu aakharu muqadamu ficilkuna uusan mafcuul kaloo laga hormaryin lahayn naxwo warabbaka fakabir warabbaka rabbigaa fakabir weyne faama alyatiima falaa taqhar hadda fiiri rabba waxa weeyaan waa mafcuul bihi soo hormaray kabirtaas mafcuul bihigeed wey oo ka dambeeya faadaasaa ka daba ama alyatiima falaa taqhar ama alyatiima wax mafcuulbihii hormara weeye laa taqharta ka dambayda ayaa mafcuulnimo u qaadayda saddexdaas goorna waxaa waajiba inuu hormaro mafcuulku oo uu ka hormaro ficilka wain taqul haddaad tidhaahdo kallama muusaa muuse wuxuu la hadlay yaclaa faqadim hormari alfaacila faacilka fahwa taqdiimkaasa owla xaqnimo badani wain taqul haddaad tidhaahdo kalama muusa muuse wuxuu la hadlay yaclaa ninkii yacla ahaa faqadim hormari alfaacila faacilka fahuwa taqdiimka owla xaqnimo badan tanna waa maxay waa maray waajib tahay in ficilka iyo faacilka midba meeshiisa lagu kaniyo mafcuulka ficilka la hormarina faacilka ku xiga mafcuulka gadaala la marina sida asalkayd in lagu keenaa waajib noqe waa goorma waa idaa khiifa iltibaasu lfaacil bilmafcuuli haddii laga cabsado mafcuulkii faacilka in la kala garo waayo Ah, in la kala gara waayo haddii laga cabsado ah, in la kala gara waayo haddii laga cabsado taasu goormay imaane waa markaan laba shardi la helo laba shardi markii la helo o licadami duhuuri اlixraab horta labadood midna iraab ka muuqama labadood midkoodna iraab ka muuqama walaa qariinata tumayizu axadahumaa can اlaakari wax calaamad ah oo qariino lafdiyaa ama qariino macnawiyaa oo midka mid midka kale ka saartaan lama hayo markaasna waa waajib waa laba shardi marka la helo waa waajib in faacilku horeeyo mafciilkuna dambeeyo shardiga koobaad waa maxay waxa weeyaan cadamu duhuuri اlixraab ixraabka ka muuqama afarayna noqonaya afaray noqonayan fiiri waxa weeyaan idaa kaana maqsuurayn laba maqsuuray noqdeen sida kalama muusa yacla labadoodii waa laba maqsuur soo maahan ama waxay noqdeen ismay ishaara laba ismu ishaara daraba haadaa daaka ama waxay noqdeen laba ism mawsuul daraba man fi daari man cala albaabi ama waxay noqdeen mudaafayn iyo ilaa iyo labadoodaba iyo mutakalima loo idaafeeyey daraba ghulaami sadiiqi ah, afartaas weeyaan markay afartaas hadday noqdaan mafcuul iyo faacilkii laba ka mid laba maqsuuray noqdeen laba mawsuulay noqdeen laba ismishaaray noqdeen laba yaalmutakalim loo idaafay noqdeen cagsinaa noqon kara ah, haddii midna maqsuur noqdo midna ismishaaro noqdo waa sidii soo ma jeedi marka hadday saas noqdaan waxaa waajiba si kaloo lagu kala garan kara mid waa in mid walba booskiisii la dejiya qariinan aysan jirin qariinadaasoo ah lafdiya ama macnawiya midna aysan jirin qariinada waa sharxi doonaa waajib wey in horay la mariya qariinada marka waxay noqon kartaa lafdiyana waa noqon kartaa macnawiyana waa noqon kartaa haddii qariina la helo waajib noqon me qariina maxaa ka mida iyadoo lafdiya misal waxaa ka mid a ah, darabat way garaacday ciisaa wiilkii ciise ahaa sucda gabadhii sucda ahed hadda markaasoo kale waa la soo mari karaa maxaa qariina lafdiya taala daraabaat ficilku waa caddahay marka maanta faacil yaa u ah mu'anadka oo sucda ilaa qariina lafdiya la socotaa taadaana la socota maanta inaan ciise faacil ahayn waa iska cadda marka waxaad dhihi kartaa daraabat ciisa hadda waa ciise waa mafcuul isagaana soo horeeya ciise waxaa garaacday sucda labadooda iyagoo laba maqsuur ah haddana maanta mid kale horaa la hormari karaa sababtoo ah qariina lafdiya lahaya qariina macnawiyana maxaa ka mida akalalku masra muusa akala waa cunay alku masra mandharuugii muusa ninkii muuse haya cunay fiiri akala waa cunay alku masra mandharuugii waa qudaarta holayaro buurbuuran wey caradahan laga helo dalka lagama helo waa uu cunay muusa muusa cunay hadda miyaad ku shakina cidda faacila ku shaki maydi maxaa yaele hadda lafdimaa laakiin macnahaan waxaad fahmaya waxa wax cunaa waa muusa ee lama dhihi karo mandharuugiya muuse cunay khudaaradiisa dad cunay waa logi marka macnahaana loo fahma midka faacilka wax cunay marka kaasaasaa mari karta hadda mafcuulka la soo hormariyey masra muusa marka markaas labadooda ixraabtoodu aysan midna muuqayn waa waajib labadaa shardi haddii la helo o laba kaleu ka tegey laba kale oo ay waajib tahay in mafcuulku uu dambeeyo faacilku soo horeeyo waa goorma idaa kaana alfaacilu damiiran mutasila hadii uu noqdo faacilki damiir mutaصila miaal waxaad tidhi axbabtu mualimi axbabtu waan jeclaaday mualimi mucalinkaygi marka axbabtu taadaas marka ma fasli karti ma banaan inaad fasliot mafcuulkan hormarina waa laazim markaas oo kaleeto o tan saddexaadna waxa weeye oo ay waajibu tahay faacilku inuu horeeyo ficilka ku xigsado oo mafcuul uu ka dambeeyo idaa kaana almafcuulu bihi maxsuuran fiih midda saddexaad waa saddexaadaan rabnaa midda saddexaad laba kaliyaan soo sheegnay tan koowaad waxay ahayd labadooda haddaan ixraabku ka muuqanayn waxa weeyaan aan qariinana jirin o midda koowaad ahayd kan labaadna wuxuu ahaa idaa kaana alfaacilu damiiran muttasilan kii saddexaad wey kan kii saddexaad waa waaba saddex saddexaan ku wadna maanta afar maba sheegaynaba saddex saddex lee ku wadayna qawaacidka sooma jeeda waxa dhanna maanta dhan akriyna saddex saddex lee ku wadna sooma jeeda ah, naxwadana waaba saddex saddex qawaacidkiisu in badanoo ka mida idka saddexaad waxa weeye idaa kaana almafcuulu bihi maxsuuran fiih haddii mafcuulu bihigu maxsuuru fiih noqdo faacilkaa hormaynay ila maxsuuru fiih waxa rabaa inu gadaal mareen ah, naxwu maa fahima axadun ilaa saciida ah, maa fahima axadun hal qof xataa maanta ma fahmin masaladan ilaa saciidan saciidaa fahmay fiiri ilaa saciidan gadaalaad marinay ah, maxsuuru fiihga maxaa gadaala la mariya isagaa lagu koobaa fahamkii fiiri fahamkii o dhan yaa lagu koobay saciid gadaala la marina maa fahima axadu ilaa saciida waay wa kullu ficlin mutacadin yansibu mafcuulahu milu saqaa wa yashrabu wa kullu ficlin ficil dhammaantiis ficilkoo mutacadin oo tallaabaya ficil kasta oo tallaaba yansibu waa kordhigaa mafcuula mafcuulkiisa tan waxa waya macnaheeda ficilka laba u qaybsamaa ficil laazima oon faacilkaba kama gudbaba qaama waa istaagay jiri badana waa ficilka laazimka xibnuhu ka wada dhaca qaama waa istaagay qofku markuu istaaga ma dhici karta xibnaha gabadhin istag gabadna aysan istaagin ma dhici karto qaama waa istaagay naama waa seexday jalasa waa fadhiistay soo ma tedid dahaba waa tegey ah, xibnahoo dhan u ka dhacaalay ficilka laasimka in badanoo ka mid a marka kaasoo kale laazima la mafcuul ma qaato وكل فعل فعل dhmmaantiis فعilko متaad oo متacadi ah ينصب waa kordhigaa مفعuل مفعuلkiisa marka فعilka مفعuلka kordhigaa waxa weya waa فعilka معadha وذaلika مثالka نحو sقا iyo وyشhرب oo kale wy labadaba فعل waxa w معada wey oo فاacل نصbi kara sقا زaيد زayda wuxuu waraabiyey daabathu neefkiisa xoolaahaa almaaca biyo laba mafcuuliga sanuqaadayba saqaa zaydun zayd waa waraabiyey daabathu xoolihiisii almaaca wayashrabu zaydwaacada alcasala malabka dhe markaas afaraa nasbida mafcuul bi afar aa nasbida ficil mucadaahu waa nasbiya isim faacilna waa nasbiya in allaha baaligun amrahu qira'a waxaa kaloo nasbiya waxa weeyaan masderka walowlaa dafcullaahi annaasa waxaa kaloo nasbiya ismu ficilka calaykum anfusakum afartaasuna waa nasbida oo sanaga afar ka dhignay maanta saddex saddex anfnaan ku wadneen ka soco marka intaasa iska joog والنصب الواو للاستئناف النصب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره للمفعول الله حرف جر المفعول اسم مجرور بالله وعلامه جر كسره ظاهره في اخره الجار والمجرور متعلق بوجبه وتعلق حكم خبر مبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره والجملة من المبتدا او النصب هي وخبري او حكم الله محل لها من الاعراب لانها مستأنفة وجب فعل الماضي مبني على الفتح لا محل لها من الاعراب والالف للاطلاق وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على حكم والجملة من الفعل او الجباء والفاعل او هو ذا في محل رفع صفة حكم والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل والجباء كقولهم الكاف حرف تشبيه وجر قول اسم مجرور بالكاف وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجر والمجرور متعلق بخبر محذوف وجوبا لمبتدا محذوف تقديرهما وذلك كائن وذلك كائن جملة أول جملة من المبتدا والخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قول مضاف ولها الضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه والميم علامة جمع ذكور ساد الأمير ساد فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب الأمير فاعل ساد مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره أرنبا مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل نصب مقول قوله وربما الواو حرف عطف رب حرف تقليل وجر شبيه بالزائد ما كافة rubadaasi camalfalkii ka kaafida waa kaasoo ficilay iska gashay soo ma jeedin rubadii oo la rabay isib inay gasho jirto ayada camalkii ka kaafideen muhayi'ana waa la yidhahdaa waa diyaarida waxay u diyaarida inay ficil geli karto rubadan haddaan maadaan iman ma geli karto muhayi'a midii diyaariday rubada u diyaariday ruba maa yawadu ladiina kafaruu ukira ficlu maadi mabniyu lilmajhuuli mabniyu cala fatxi laa maxala lahu min alicraabi عنه عن حرف جر والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر الجار والمجرور متعلق بأخرى الفاعل نائب فاعل أخرى مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والنائب الفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها محذوفة على جملة ونصل للمفعول حكم وجب نحو خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك نحو الواو للسنا في ذلك ذا اسم الشارع مبتدا مبني على سكون في محل الرفع لكلام للبعد والكاف حرف خطاب نحو خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخر والجملة من المبتدا وخبر لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قد حرف تحقيق استوفى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعذر لأن الألف تلزم السكون ولا تقبل الحركة لذاتها الخراج مفعول به مقدم منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره العامل فاعل مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في محل جر بإضافة نحو إليها وإن تقول الواو للسناف إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه وجزاؤه مبني على السكون لا محل له من الإعراب تقول فعل شرط مجزوم بإن وعلامة جزم السكون وفاعله الضمير مستطر وجوبا تقديره أنت كلم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب موسى فاعل كلام مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعدد لأن الألف تلزم السكون ولا تقبل الحركة لذاتها يعلى مفعول به منصوب وعلامة نصب فتحة مقدرة على الألف منع من ظهور التعدد لأن الألف تلزم السكون ولا تقبل الحركة لذاتها والجملة من الفعل أو كلمة يا والفاعل أو موسى والمفعول أو يعلى في محل نصب مقول قول فقدم الفاء رابطة للجواب قدم فعل أمر مبني على سكون مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة التخلص من التقاء ساكنين وفاعله ضمير مستطير وجوبا تقديره أنت الفاعل مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل أقدمها يا والفاعل أو أنت يا والمفعول أو الفاعل في محل جزم بإن جواب شرط والجملة من فعل شرط وجوابه لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة فهو الفاء التعليلية هو ضمير رفع منفصل مبتدا مبني على الفتح في محل رفع الاولى خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامه رفع ضمه مقدره على الالف منع من ظهور التعدد والجمله من المبتدا وخبره لا محل لها من الاعراب لانها معلله وكل الواو للسناء كل مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامه رفع ضمه ظاهره في اخره كل مضاف فعل مضاف اليه مجرور وعلامه جره كسره ظاهره في اخره متعد صفه فعل وصفه المجرور مجرور وعلامه جره كسره مقدره على الياء المحذوفه لالتقاء ساكنين منع من ظهورها الثقل ينصب فعل مضارع مرفوعا للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر جوازا تقدر هو يعود على فعله والجملة من الفعل أو ينصب أي والفاعل هو في محل رفع خبر المبتدا وكله والرابط بينهما الضمير الذي هو فاعل ينصب والجملة من المبتدا وخبر الله محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة مفعولة مفعول به ينصب منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخر مفعولة مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه مثل خبر لمبتدا محذوف تقديره وذلك مثل وذلك مبتدا مثل خبر والجملة من المبتدا وخبر الله محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة مثل مضاف سقاء مضاف إليه مجرور وعلامة الجر كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية ويشرب الواو حرف عطف يشرب معطوف على سقى والمعطوف على المجرور مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة الحكاية الله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله على نبينا محمد